ilaahay caza wajal fainaha wasiyatuhu lilأwaliina wاlآakhiriin qaala allahu jala wacala fii muxkami tanziil walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waإiyaakum an itaquu اllah khudbaddani waxa ay ka hadlaysaa talooyin iyo waanooyin ku wajahan muslimiinta qurbojoogga ah qurbojoogana waxaynu ula jeednaa dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan kuna nool dhulal aan islaam ahayn xaaladda muslimiinta qurbojoogga ah majaaliyaadka islaamka ah, ama aqaliyaadka muslimiinta ah minoritieska muslimiinta ah ee dhulalka galbeedka ku nooli maanta waaqicoogu waa mid aan hore loogu arag taariikhda islaamka sababtuna waxay tahay malaayiin muslimiina ayaa dhulalka galbeedka ku nool taasina waxa ay hor dhigtay taxadiyaad iyo challenges iyo mushkilooyin fara badan oo u baahan inay xalliyaan mushkilooyinkaasi oo ay ugu weyn tahay sidii ay u ilaashan lahayn islaamnimadooda caruurtoodana ay ugu ilaalin lahayn diintooda iyo islaamnimadooda sidaa aawadeed waxaan maanta jeclaystay inaan waanooyin iyo talooyin aan u tabiyo dadka muslimiinta jaaliyaadka muslimiinta ah ee ku nool qurbaha ku nool talooyinka iyo waanooyinka waxaa ugu horeeya kow in qofka dhulalka gaalada ku nooli uu ku dadaalo siduu u ilaashan lahaa islaamnimadiisa iyo diintiisa iyo iimaankiisa waayo ayuha alikhwa alkhawaat islaamnimadaadu waa ra'samaalkaaga haddii qurbo aad timid iyo dhul gaalo ood ku nooshahay ay kuu horseedaan inaad islaamnimadaadii weydo inaad diintaadii aad weydo amaba caruurtaadu ay islaamnimadii iyo diintii iyo iimaankii qulubtooda ku daciifo waa khasaaro weyn weeyaan rabxiga maadiga ah eed qurbaha ka heshaynaa faa'iido kuma aha bal waad khasaartay waalciyaadu billah kaasi waa arrinka ugu horreeya ee loo baahan yahay qof walba oo qurbaha ku nooli inuu caqliga iyo maanka uu ku hayo arinka labaad waa aلصalaa waayo salaadu waxay ku iftiiminaysaa tubta aad ku socoto noloshaada salaadu nuur bay kuu tahay noloshaada iyo geeridaada kadibba ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu nagu dardaaray salaada xaafiduu cala الصalawaati wالصalaaةi اlwusطى waqumuu lilaahi qaanitiin in la xifdiya salaadii in salaaddii wakhtigeedu lagu dadaalo in salaada aan la yaraysan ogowna qofyo muslimka haddaad salaadaada yaraysato haddii adduunyo iyo camal iyo daraaso ay kaa mashquuliso salaadaada waxa weeyaan khasaaro weyn ayaad ku jirtaa walidaalika ahamiyadda ay salaadu leedahay aawadeed ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam inoogu dardaaray wahuwa fii siyaaqi ilmowt intaanu geeriyoon waa aلsalaau wmaa malakat aymaanukum alsalaau wmaa malakat aymaanukum salaadu ahamiyad weyn bay ku leedahay nolosha qofka muslimka ah xayaatada qofka muslimka ah qofka salaadka ka gaabiya acmaashii islaamka ee kalena waxa hubaala inuu ka gaabinaayo marka qofka muslimkaee qurbaha jooga waa inuu salaadahaasi uu tukado wakhtigayga uu ku tukado masaajidada uu ku tukado aanu salaada wahsi ka gelin adduunyo iyo iskuul iyo waxa kale aanay salaaddii ka mashquulin ilaahay subxana wa tacaala isagoo wuxuu ku yidhi kitaabkiisa qur-aanka wa aqim asala ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar wa aqim asala in salaaddii looga ayaa la isfarayaa salaaduna ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar dhab ahaan iyo xaqiiq ahaanba salaadu waxay qofka ka reebaysaa oy ka joojinaysaa alfaxshaa walmunkar wax waloo xun oo kufri iyo nifaaq iyo zino iyo xumaan iyo akhlaaq darro oo dhan ayay salaadii qofkii ay ka reebaysaa wayna kugu caawinaysaa talada saddexaadi waxa weeyaan waa alqur'aan kitaab ullaahi caza wajal waxa weeyaan kitaabku waa nuurka qalbiga weeyaan qur-aanku waa muftaaxa sacaadada liibaanta adduunyada iyo aakhiraba qur-aanka waad weheshanaysaa qofka muuminku waa inuu kitaabka ilaahay subxana wa tacaala ula noolaado qofka muslimku waa inuu mar walba uu ku dadaalo in aanu xidhiirhka u jarin kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala ood kitaabka ilaahay akhrisato ood wardi kuu gaaro maalin iyo habeenba aad yeelato oonay maalin ku soo marin cadceedeed maalin ku kuu baryin cadceedina aanay kuu dhicin adigoo kitaabka ilaahi subxana wa tacaala kala furin waxna ka akhriin cilaaqada aad la leedahay kitaabka ilaahay jala wacalaa waxa weeyaan waa cilaaqo muhim noloshaada iyo xayaatadaada ku ah akhriskiisa ku darso inaad macaanidiisa fahamto inaad tafsiirkiisa barato waa arrin kuu yaalla ilahay subxana watacala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aanku waxa weeyaan inta ugu toosan arrimaha ayuu qur-aanku ku hanuuninaya wax walba teeda ugu toosan ayuu kugu hanuuninaya cilaaqada aad rabbiga aad la leedahay salaadaada soonkaaga xajkaaga mucaamalaadkaaga maaliga ah cilaaqada aad reerkaaga caruurtaada aad la leedahay dhaqankaaga noloshaada oo dhan haddii qur'aanka aad qabsato waxa weeyaan qur wuxuu kugu hanuunayaa sida toosan iyo ta toosan ayuu qur kugu hanuunayaa khasaari maysid man ictasama bihi najaa qofka qur-aanka qabsadaa wuu badbaadayaa adduunyana wuu ku badbaadayaa ikhwaani aakhirana wuu ku badbaadayaa talo kale iyana waxay tahay waa dikrullaahi caza wajal xuska ilaah in la badsado dikrullaahi waa kanzi hamiina oo qaaliya waa xabl matiina qofku inuu mar walba uu hadal hayo xuska ilaahay uu ilaahay subxana wa tacaala qalbiga ka xuso oo ilaahay jalla wacalaa uu ka xuso in carabka uu ka xuso oo rabbigiisa iyo khaaliqiisa aanu marna ilaawin ayaa loo baahan yahay dikriga ilaahay muhimadda uu xayaatada qofka muslimka ah iyo muslimada uu ku leeyahay waxaynagaga filan inaynu sheegno qowlka ilaahay inagu xusuusiyey ee uuna yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kuwa iimaanka laga helayo ilaahay xusa xusid badan xusa dikrigu waa cibaado cadiima laakiin sahla oo fudud qofku ilahay u fududeediyo adigoo socda adigoo gaariga wada adigoo fadhiya adigoo jiifa ilaahi subxana watacaala qalbiga ka xus carabkana ka xus ha noqdo caado iyo dhaqan ha noqdo markaad macaankiisa iyo xalaawadiisa aad dareento inaad dikriga rabbiga khaaliqa kuu nicmeeyey aad carabka ku hayso qalbiga aad ka xusto wanaagga iyo macaankuley aad ba diran doontaa ilahi subxana watacaala wuxuu yii wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat acadda allahu lahum makfirata waajran cadiima ragga ilaahay in badan xusa dumarka ilaahay in badan xusaa acadd allahu lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey makfiratan dembi dhaaf wa ajran cadiima iyo abaalgud weyn waa ragga iyo dumarka ilaahay in badan xusa weeyaan muxuu ilaahay abaal uga dhigay wuxuu ilaahay subxana wa tacaala abaal uga dhigayaa waa dembi lagu gaaraa waxaa ah, ilaahay in badana xusto ajar cadiimana waad yeelanaysaa ajarka iyo abaalgudka ayuha alahu aayat alokht uu ilaahay subxaana wa watacaala ku tilmaamay cadiim inuu weyn yahay dee waa abaalgud weyn oo aan la qiyaasi karayn dardaaran kale iyo waano kale waxa weeyaan waa taqwa allahi caza wajal taqwa allah cabsida ilaahay taqwaduna waa maxay waa inaad macsida ilaahay subxana wa tacaala aad iskaga dhexaysiiso teed taad iskee dhexaysiiso oodan macsida ku dhicin taqwada waxa lagu fasiraa culimmadu ku fasiraan waa wuxuu ilaahay ku amray samee wixii ilaahay subxana watacaala kaa nahiyeyna ka fogow qofka amarada ilaahay noloshiisa ku fuliya ee wuxuu ilaahay wa watacaala ka reebayna ka joogsada qofkaasi ayaa taqiya taqwadana waad u baahantahay haddaad qurbaha ku nooshahay waayo diyaar alislaam ayaad ka fogtahay mainstreamka iyo dhaqanka iyo cultureka kugu xeerani waa dhaqan iyo culture iyo dhaqan ah, aan kugu saacidayn inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad caabudo waa dhaqan dhiirigeliya macsida waa dhaqan u heelan dembiga iyo in ilaahay subxana wa tacaala laga fogaado maxaa kaa ilaalinaya inaad baddaasi fuxshiga iyo xumaantu ay ka buuxaan inaad ku dhex dhacdo maxaa kaa ilaalinaya waxaa kaa ilaalinaya in cabsida ilaahay subxaana watacaala aad madu mar walba aad soo xaadirsato nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa ku dardaaray saxaabigii mucaadi ibnu jabal radi allahu tacaala canhu dardaarankaasina waa mid maanta aynu ka faa'iidaysanno wuxuu nebigu sala allahu calay wasalam mucaadi ku yidhi ittaqi illaaha xayumaa kunt waa dardaaran aad iyo aad u qiimo badan waa kelmad gaaban laakiin macaanida iyo fawaa'idda ku dhex jirtaa waxa weeyaan waa qaali wayna qiimo badan yihiin dadka muslimiinta qurbaha ku nool waxaa loo baahan yahay inay dardaaranka nebiga ay xusuusnaadaan iyagoo dhaqanka ku xeeran dadka ay la dhaqmayaan kuwa iskuullada la joogaan kuwa ay goobaha shaqada ay kala shaqaynayaan ay yihiin kuwa aan ilaahay xuseen kuwa aanay u kala socnayn xaaraanta iyo xalaashu kuwa aynu kala diinahay kuwa ay macsidu u fududahay waxaa loo baahan qofka mu'minku inuu dhegta u taago qalbigana uu ku weeleeyo dardaarankaasi nebigeennii sala allahu calay wasalam uu mucaad ku yidhi inagana waynugu socdaaye ittaqi illaaha ilaahay ka cabso xayumaa kunt meel kastoo adduunyada aad ka joogto waxaan leeyahay ayuha alikhwa alakhawaat taqwada ilaahay subxana wa tacaala kuma koobno uun dhulka muslimiinta ee waxaan meel walba oo la joogo waa in ilaahay laga cabsado in ilaahay laga baqdo bimacnaa axkaamta ilaahay meel walba aad joogto waa inaad fuliso in maanta muslimiinta loogu sheekeeyo la yidhaahdo aqaliyad baad tihiin fiqhi gaaran waad leedihiin oo loo xalaaleeyo waxyaaba ilaahay xaaraam yeelay oo loo fududeeyo arrimaad shareecada xaaraan ku ah culimmada islaamkuna isku ijmaaceen inay xaaraan tahay iyadoo loogu soo dabagabanayo in erebixinta lagu magacaabo fiqhu alaqaliyaat waa manhaj qaldan oo u baahan qurbajoogka muslimiinta in looga digo saxiix waa run fiqhu alaqaliyaat haddii wadadiisa saxa la mariyo oo loogu dul dhiso kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu caleyh wasalam waa fiqh loo baahan yahay waayo beled walbaaba wuxuu leeyahy khusuusiyaadkiisa ayuu leeyahay khusuusiyaadkaasina waxaa ka ijtihaadaya culimada raasikhiinta ah ee kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayh wasalam aqoonta baaxadda iyo qotadaba leh u leh laakiin haddii fiqhu laqaliyaad u noqdo fiqhi xaaraanta lagu bannaysanayo macsida lagu fududaynaayo muslimiinta la leeyahay aynu cilaaqada u jarno culimmadii caalamalislaami oo yaynaan fududa ka qaadan waxaan fiqigaasi waa fiqhi col iyo abaar ku ah diinta iyo islaamnimada iyo taqwada iyo salaaxa muslimiinta dhulalka galbeedka ku nool in looga digaana waa waajib saaran dadka culimmada ah hoore dadka muslimiintu aanay ku sibirixoon fahamkaasi qaldan ee diinta ilaahay subxaana wa tacaala iyo axkaamtiisa shareecada iyo axkaamta kitaabka iyo sunnaha laga bixinayo waxaa maanta jira dhulalka galbeedka tayaaraad iyo madaaris fikriya oo doonaya inay islaamka ay ka dhigaan islaam cilmaaniya inay muslimiinta u introduus gareeyaan oo u soo qadimaan diin liberaaliya oon xeerinayn in badan oo ka mid ah axkaamta shareecada islaamka axkaamta kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnaha rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam muslimiintan waan uga digaynaa waa waajibna saaran weeyaan in diinta ilaahay subxaana wa tacaala la waxa weeyaan waa in diinta la jalciyo in diinta la fudaydiyo diintu waa fudayd laakiin fudaydnimada diintu iyo yusriga diintu waa waxa waafaqsan kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calay wasalam diinta ilaahay iyadoo yusriya ayuu haddana ilaahay cuquubaad u soo dejiyey iyo xuduud lagu ogaayo dadka yacnii dunuub gaara gala waynu naqaanaa xuduudda fiqi اljinaayaat fi اlislaam waa way taallaa sidaa aaweed miyaan odhanayaa waxa weeyaan tuugga yaan gacanta lagoyn miyaa la odhanaya haddii dhul islaam lagu nool yahay oo muslimiintii ay xaakim iyo qaadi muslina oo cadligii ku dhaqmaya miyaa la odhanayaa in tuugga gacanta la gooyaa yusrigii islaamnimadii ka soo horjeeda in zaaniga iyo zaaniyadda xadkii ilaahay u dejiyey haddii shuruuddii la helo lagu fuliyo waxaa la odhanayaa waa yusrinimadii diinta ay ka soo horjeeda qofkii qaatilka ahaa ee biqayri xaq qof kale ku dilay in loo dilo haddii eheladiisii ay doonaan ma waxaa la odhanayaa yusrigii islaamnimada ayuu ka soo horjeedaa akhii wa ukhtii in la soomo ramadaan xilliga samarka ah fardigaasi saacadaha dhaadheer ee marka qaarkood siddeed iyo toban saacadood gaadhaya toddobiyo toban saacadood ma waa waxaa la diintii waa fudayde waxba ha hal iska jira fiqiga noocaasiya waa fiqi khatar diinta ilaahay subxana wa ku ah iyo islaamnimada dadka muslimiinta qurbaha ku nool masalada kale aan ku dardaaraya ayuha alikhwa alakhawaat dadka qurbaha ku nooli waxa weyan waa addacwatu ila allahi subxaana wa in loo guntado oo loo shaqeeyo addacwatu ila allahi subxana wa tacaala in dadka diinta ilahi subxana wa taala loogu yeedho dawada ilaah hay islaamku waa raxmad weeyaan islaamku waa cadli islaamku barwaaqo ayuu bini-aadmiga u horseedaya sidaa awadeed dadka qurbaha ku nool ee muslimiinta ah waajib aa saaran dhinaca dacwada ka saaran dacwo ku wajahan cusaat almuwaxidiin dadka muslimiinta ee laakiin ka gaabiyey diintoodii ee macsida ku dhacay laakiin weli muslimiina maasha allah kuwaas waxaa loo baahanya in loo dhibriyo oon masaajidada aan laga fogeyn oo lasoo dhowasiyo khaasatan waxaan ku dardaarayaa dadka qurbajoogga ah ee muslimiinta ah inay u dhibriyaan caruurta muslimiinta iyo dhalinyarada muslimiinta ee dacfiga ku dhacay ee qaar iyagoo masaajidada joogi jiray qaarkood iyagoo qur-aanka xafiday wiilal iyo gabdhaba laakiin main culturekii iyo dhaqankii aan islaamiga ahayn ee dalalka galbeedka yaalay ay ka tambateen ee masaajidadii ka fogaaday ama macsi ku dhacay caruurtaasi iyo dhallinyarada muslimiinta inaynu soo dhoweyno ayay waajib inagu leeyihiin ma aha inaynu inaynu erino aynu dacaayad ka furno oo markay masaajida dib ugu soo noqdaan aynu dhaleecayno oo gafafkay ku dhaceen aynu sheegsheegno inagama mutaystaan sidaasi waxaa loo baahan yahay in masaajidadu ay xaadiro u noqdaan meel ay ku soo hirtaan meelay naxariis ka soo raadsadaan meelay counseling iyo talooyin waaweyn oo imaamiyada masaajidada maraakista dadka gacanta ku haya in waayeelka masaajidada jooga ay ku soo noqdaan oy la taliyaan oy soo dhoweeyaan ayaa nagu waajiba wayna soo noqon doonaan in badanna way soo noqdaan laakiin waxa weeyaan innaga ayay inoo taallaa sidaynu caruurteenna iyo ilmaha muslimiinta ee suuqa galay aynu u soo celin lahayn aynu masaajidada aynu usoo dhoweyn lahayn dacwadeen waxay kaloo ku wajahantahay dadka aan muslimiinta ahayn aynu la noolahay waynu ognahay islaamka dacayad baa laga fidiyaa islaamka dadka waa laga eriyaa inkastoo dadka galbeedka ku nooli ay aad iyo aad ay ugu ooman yihiin inay islaamnimada bartaan waxaad arkaysaa maanta intaasoo dad gaala ah oo masaajidada imanaya islaamaya musxafka qur-aanka ee mutarjamka ee afgriisi lagu tarjumay waxa weeyaan maktabadaha wuu si dhaqsa ayuu ugu dhammaadaa in flyerska iyo buwaagta islaamka ka sheekeynaysa aad baa loo iibsadaa sababta waa maxay ayoa ikhwa akhawaat dadkii reer galbeedku waxay leeyihin waaba diintan warbaahinteenii iyo iclaamkeennii waxaan faraha badanoo xun uu ka sheegaayo bal yaynaan warbaahinteenna dhegaysane aynu inagu ka warkeenno aynu akhrino kitaabka qur-aanka ah aynu akhrino bugaagta ay culimo iyo muslimiina ay qortay inaynu dacwadeenna fidinaa loo baahanya inaynu dhulka galbeedka markaynu joogno aanu kuma qanacsanin inaynu siyaasad isku mashquulino camal siyaasiya inaynu isku mashquulinno uma arko waxaan u arkaa waajibka ugu weyn ee nasaarani inaynu juhdigeenna iyo dadaalkeenna inta ugu badan inaynu gelino addacwatu ila allahi subxaanahu wa tacaala oo dadkani waajib ay nugu leeyihiin maalinta qiyaamana walina weydiinayaa ma gaadhsiiseen risaaladii islaamka mise maydaan gaadhsiin sida ugu weyn aynu risaaladii islaamka u gaadhsiin karnaa waxay tahay inaynagu qudwo iyo good example aynu u noqono waxaan xusuustaa markaan ardayga jaamacadda ka ahaa dhulkan maraykanka ayaa jaamacadda waxaa nala dhigan jiray nin aanu beri dambe isbaranay wuxuu ahaa nin e, taqriiban iska dhal buu ahaa african american iyo caddaan marka aniga wuxuu leeyahay kaaun nin dee iska in e, hib iya oo timo weyn haddaa markuu jaamacadda dhexdeeda mararka qaarkood isagoo gitaar sitaa ayuu la dhex mari jiray markaa beri dambe eh, markaa baa eh, ayuu masaajka noogu yimid waa ninkii laftiisii aan jaamacadda mar walba ku arki jiray wuxuu iga sheekeeyey inuu muslim aanu imakuun soo noqono xitaa berigaa sideetanadaasi inuu muslim ahaa oo islaamka beri hore qaatay markaa su-aal baan weydiiyey nio barigii jaamacadda aliteed waa dhigi jira waan kuu arki jiray adigoo nin hibiyo timo weyn loo eh, gitaarna sita ma garanaysaa oo raasto ah haddana waxad leedahay muslim baan ahaa wuxuu yidhi sheekh muslim baan ahaa laakiin waxaan ahaa muslim dawaksan oo maxaa ku dawakiyey wuxuu waxay dawakiyey dee ardaydii muslimiinta iyo jaamacaddii inala dhigin jirtay iyagoo iska cabayo haafinfanoo gerlfrand iska lahoo iska baashaanayo yaa gurtamkii america dee baashooda kaga jira ismaama weydiina waxaan suruun dee hadday muslimiintii ardaydii iyo dhallinyartii muslimiintu ay samaynaysaba waa wax iska xalaale dee waxa weeyaan madadaalada iyo maaweelada iyo tumashada dhinacayga kaga jira laakiin beri dambe ayuu ogaaday dee waxaasay xaaraan ahay bal waxaad qiyaastaa ardayda muslimiintii sida ay ninkaasi ay u marar habaabiyeen howdey mislagim marka inagu dacwada waxa aasaas u ah ayuha alikhwa alkhawaat inaynu suuradda islaamkee saxeixa aynu ku gudbinno dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna iyo wanaageenna dad badan ayaa jeclaysan doonaa laakiin maxaadiir baa ku jirta markaynu dacwada islaamka aynu ka hadlayno maxaadiirtaasi arrimahan laga digayaa waxa weeye dad badan oo weliba dhallinyarta muslimiinta ee dhulalkan gaalada ku koray ee diinta jecel baan leeyahay hoosuma dhigin diinta way jecel yihiin inay islaamka fidiyaanna way jecel yihiin ayaa waxay isku magacaabaan qaarkood inay yihiin activist wax harakiyin weeyaan waa dhaqdhaqaaq bay wadaan laakiin markaan activist tahay runta markaan isku sheegno runtana waa in la caddeeyo weeyaan ilka iyo runba waa la caddeeyaabaan in runta caddeeno activist markaad tahay waxaad howlaha la qabanaysaa gruubyo kale ood kala ajand tihiin adiga ajandahaaga iyo mashruucaadu waa islaam inaad dadka islaamka u sheegto laakiin markaad activist tahay ama jaamacadda joog ama organizationno kale la shaqee waxaa imanaya in ay kaala shaqeeyaan ajandayaal aad u adoodati oo civil rightska muslimiinta xuquuqda muslimiinta waxyaabahaasi ay kaala shaqeeyaan arrimaha sidii muslimta loogu fudeedin lahaa ama arrimaha immigrationka iyo wixii xuquuqdooda la xidhiira way kaala shaqeeyeen way kula dadaaleen dee maalin dambe ayay ku doonaan waanu kula shaqeynee aniguna annagana ajandahayaga nagala shaqeeya mashaariic baanu wadannaa hadda u fiirsoo ajandayaashaasi iyo mashaariicdaasi kuwo badanoo ka midii waa qaar shareecada xaaraan ku ah wax la bormoodgareynayaa oo la soo bandhigayaa oo ah, la horumarinayaa waa ajandayaal binasi alkitaabi wasunna xaaraan ku ah waxaan fahmayaa waxaanan jeclayaa dad badan inay fahmayaan waxa aan ka hadlaayo miyaad kala qayb qaadanaysaa miyaad kala qayb qaadanaysaa mahim kuma bara kala qayb qaadatid dad badan oo isku magacaabayna activist yihiinna taasi ayay ku dhaceen oo dadkii aan muslimiinta ahayn ee ajandayaasha kala watay xataa waxaa laga yaaba mararka qaarkood kuwa muslimiinoo ajadayaal xaaraana wataa inaad la shaqaysay kula shaqeeyeen dabeetana aad aad badoodii aad la gashay halaga fogaado arrinkaasi saynu uga sabata bixi karnaa halkaynu activist aynu iskaga magacaabi lahayn dad dhaqaaq wada waaynu isku magacaabno ducaad inuu nahay wahada yakfiina ayuha alikhwa that will suffice us ha inaynu ducaad nahay ooynu islaamka dan aynu islaamka dadka ugu baaqin bilxikma walmawcidati alxasana oo naxariista islaamka dadka inu soo bandhigayno markaad daaci aad tahayna qofka kale waayo waxa weyaan waxaa tahay qof mabdi'iisa haysta ayaa tahay kale oon ku dardaarayaa dadka muslimiinta ah ee qurbaha ku nool inay caruurtooda ka warhayaan baabkaasi waa baab waaseca laakiin waa inaad ogaato caruurtaada waajib weyn baa kaa saaran haddii aad carruurtaada ku khasaartayna waad khasaartay waajibka caruurtaada kaasan waxayn awalan inaad islaamnimadooda aad u ilaaliso inaad tacaaliimta islaamka aad barto iyagoo yaryar markay guriga ay kula joogaan from the beginning from the getgo min albidaaya waa inaad caruurtaada aad barto diintooda iyo islaamnimadooda aad la wado ilaa ay weynaanayaan eh, noloshooduna ay noqoto nolol baalansa caruurta ikhwaani caruurteenna caruurteenna abnaa almuslimiin sidaan idhi in diintooda lagu dadaalo in islaamnimadooda lagu dadaalo in juhdi iyo dadaal badan lagu bixiyo haddaynu aabbayaal nahay haddaynu hooyooyin nahay haddaynu imaamiye masaajidda nahay haddaynu hoggaanka iyo liideriska islaamic centariska iyo instituushanada iyo jimciyaadka islaamiga aynu nahay caruurta muslimiinta waa inlagu dadaalo caruurta waa in islaam lagu koriyo caruurta waa inaanay islaamnimada waayin waxaan xusuustaa nin mutacalima oon magaalowda degannahay oo aad iyo aad u caqli badan waa nin weyn maanta waa nin weyn oo siddeedanka gaadhay waa reer afghanistan weeyaan jaamacaddan washington university of washington magaaladiina seattle ku taallaa ayaa lixdameeyihii ayuu master ka qaatay talo ayuu maalin kula teliyey dad muslimiina oo uu kelmad u jeedinayay kelmaddaasi waa kelmad aada iyo aada u qaali ah, oo dhaxalgal ah oo anfacaysa haddii la xusuusnaado dadka muslimiinta ee qurba joogga ah kelmaduu kelmaddii uu dadka ku yidhi waxay ahayd waana mid munaasiba in khudbaddan aan ku sheego wuxuu yidhi walaalayaal waxaynu ku dhalanay islaam abcan jad aabayaasheen awyaasheen hooyooyinkeen ayeeyooyinkeen muslimiin baynahayd tafiir muslimiina baynu nahay muslimiin baa ina dhashay muslimiin baa ina soo korisay markaa silsiladaasi dahabiga hadihi silsila adahabiya silsiladaa dahabiga ah ayaanu ka nimid muslima awow awow awow muslimada hooyeyna muslima hooyo ayey ayey muslina wuxuu yidhi yahow qurba ayaynu ku noolahay aqaliyaad baynu dhaqanka inagu xireen dhaqan islaama ma waa nin walooba ku tasho in silsiladaa dahabigii adiga aanay kugu gu-in oo u jeeday ilmahaaga gaalnimo ka ilaali taasaa lanagu dardaarayaa as'al allaha subxaana wa waxaan lahayna ka baryayaa inuu muslimiinta uu diintooda islaanimadooda badbaadiyo waxaan ku dardaarayaa dadka muslimiinta inay ilaashadaan shakhsiyaddooda islaamiga their islamic identity islaam astaan diinoodkooga inay ilaashadaan ilaahay subxana wa tacaala waxa uu yidhi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin cizada iyo sharaftu ilaahay bay u suugan tahay rasuulkiisa sala allah alay slam iyo mu'miniinta adiguna waxba uma baahnid hadduu ilaahay subxana wa tacaala u kaa dhigay wax kale uma baahnid islaamkaaga ku fuan arday oo muslimkii markaad jaamacadda dhex joogto ku inaad islaam tahay inaad maqnaysa maxay tolay aad salaadda waqtigayga tukato in maalinta ramadaan adoo sooman aad jaamacadda aad tagto walaasha muslimaddu meel walba ay marayso xijaabkayga iyo niqaabkayga waa inay ku faanto ha kaa xishoon inaad dadka u sheegto inaad muslimta ana muslimta ima muslim ima muslima ku faan oo yacnii niyad jab nafsaaniya iyo mid diiniyi ayuuna kugu dhicin waxaan kaloo ku dardaaraya muslimiinta qurbaha ku nool alxifaadu cala almuasasaat alslaamiya cala almuasasaat alislaamiya muasasooyinkeena islaamiga islamic institutions ama masjid ha noqdo ama islamic satar ha noqdo ama madrasad iyo dugsi ha noqdee inaynu ilaashano weeyaan haddii aynu muasasaadkeenna ku aragno wax magaranaysaa qaldan macnaheedu maaha inaynu baabiino inaynu baabino maaha ee waa inaynu taageerno aynu kobcinno oo wixii ka qaldan aynu ka hagaajinno haddaynu nahay ahlu sunna waljamaaca mu'asasaadkeenna sunniga aynu ilaashanno aynu kobcinno yeynaan iska hor imanin saaxadu wayna deeqaysaa saaxada america magaalo walba waa boqolaal masaajid ayay u baahantay magaalo walba boqolaal islamic school ayay u baahantay magaalo walba boqolaal youth centers meelo caruurtu ay kubadda ku ciyaaraan oo maalinka maanta ay ku nastaan ayay magaalo walba u baahantay marka yaynaan ismoodin haddii masaajid layga agfuro suuqii baa laga saaray haddii madrasad iyo islaam iskuul laga ag oo islaam iskuulkeyga laga ag suuqii baa lagaba saaray laga saaray haddii dugsi qur-aan layga ag furo kaygiibaa magaranaysa codka ka roorisa sidaa negatifekae salbigaa ee taban ayaynan ayuhal ikhwa alakhawaad u fakirin aynu u fakarno inay saaxada iyo goobta camalku ayna deeqayso bal ay inaga badan tahay juhdigeygiina xitaa waxaan leeyahay five bercent maynaan qaban culimada hala ixtiraamo culimada hala ixtiraamo culimmadu waa kuwa dhaxalkii nebiga subxaana sala allahu alay slam xambaarsan culimmada ahlu sunnaha hala ixtiraamo culimmadiina qurbahay la joogta ixtiraama ilaashada jeclaada hadaaniina u soo dhowaada qofka muuminku waa inuu ducada badsado oo ilaahay subxana wa tacaala uu mar walba u ducay u ducay oo alla baryo u ducaysto mushkilad markay kugu dhacdo akhi laba ragcadood tuko oo ilaahay bari saasaa lagaaga baahay ducadu muhim bay xayataada kuu tahay dhib kasta oo ku haysataa tu carruurta kaa haysataa tu caafimaadka kaa haysataa tu maalka kaa haysataa tu reerka kaa haysataa ta bulshada kaa haysataa أي مشكلة من المشكلات أخي قم وتوضأ وصلي ركعتين وهكذا أنت أيتها الأخت ساء السميت وإلهي بري dardaaranka ugu dambeeya ee aan ku dardaaraayo muslimiinta qurbarjoogga ah talada ugu dambaysan siinaya waa wasiyadii nebigu sal allahu aley wasalam cabdilaahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhu uu siiyey wasiyadu cabdilaahi bnu cabaas isagoo hulaam oo ina yara ayuu nebigu sal allahu aley wasalam u dardaaray wuxuu yidhi yaa hulaam waxaan ku baryayaa kelmada ayaan ku baraya buui ixfad illaaha yaxfadka kelmada ayaan ku baraya kelmada naafica weeyaan wasiyada nebiguna waa waa naafic taasi ayaan nafteeda ku dardaaraya maanta walaalahayga rag iyo dumar caruur iyo waayeel ee qurbaha joogana maanta taasi ayaan ku dardaarayaa oo tale iga ah ixfad illaah ilaahay xafid ilahay baa ku xafidi doonee ilaahay subxaana wa tacaala seed u xafidaysaa ilahay ma xifdi kaaga baahan yahy waxaa loo jeedaa xuduudiisa iyo axkaamtiisa xafid wuxuu ku amray ku camalfal wuxuu kuu diidee uu kaa reebay iskaga fogow haddaad sidaa yeesho ayuha alakhwa ayatuha alukht ilaahay subxana wa tacaala diintaada ayuu kuu xafidayaa ilaahay caafimaadkaaga ayuu ku xafidayaa ilaahay eh, maalkaaga ayuu kuu xafidayaa ilaahay caruurtaada iyo obadkaaga iyo reerkaaga ayuu kuu xafidayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaa badbaadinayaa fitanka iyo masaa'ibta iyo banooyinka adduunyada iyo akhira wuu kaa badbaadinayaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu kaa ilaalinayaa shubahaadka iyo shahawaadka ayuu kaa ilaalinaya ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku waafajin doonaa oo towfiiq buu ku siin arrimahaaga adduunyo iyo arrimahaaga aakhiraba aquulu qowlii hada wastaqfir lah li استغفروه فيا فوز للمستغفرين